dalbitaan rabbaha rabbigeed ay ka dalabta subxaana wa tacaala wixii ku soo arooray oo xadiid ayuu baabkan u baab yahay baabkan imaamka caleyh raxmatullah wuxuu u deliishaday amaba wuxuu usoo qaatay in maadaama nikaax lagu jira nikaaxana waxyaabaha laga yaabo qofka inay weligeed ilaa uu ka dhinto ay la socdaan laga yaabo ama nin ha noqdo amaba dumar ha noqdeene raggii dumarba waxaa laga yaabaa guurka maanta qofka u xirto ilaa uu ka dhinta weliba ilaa qiyaami saaca qiyaami saa maa bacda qiyaami saaca in waxaa weeyaan qiyaamo lisla jiro oo jannadii ilaahay subxana wa tacala wadagala ay suuragal tahay maadaama xaalad ay noocaa tahay qofku markuu guursana inuu rabbigeen subxaana wa tacaala inuu u khayr miiro oo meesha ugu fiican oo ugu wanaagga badan uu rabbi ku aadiyey raggii dumarba in la sameeyo ayuu baabkan u deliishanayaa baabu salaati اlmarأati haweenaydii dukashadeeda ay tukata idaa goortii khuibad lasoo doono iwa istikhaaratuhaa ka khayr miir dalbitaan rabbahaa rabbigeeda ka khayr dalabto oo rabbigeed khayrka inuu u kala sooca oo dhanka wanaagsan oo ugu khayr badan uu rabbi siiya ay dalabta xadiis soo arortay uu baabkan u baab yahay xadiis saddex kun laba boqol iyo kow iyo kontonaad waa xadiis saxiixa qaala alimaamu nasai alay ramat lah abarna ibn nasl marwasi waa qaala anbana cabdullahi mubaarak waa imaamkii a taqaaneen oo ahlu marwa ahaa qaala wuxuu yidhi xadaثana sulaymaan ibn اmugiira alqaysi mowlaahum wa iqatun iqa iqatun iqa haddii laba jeer la soo celiya waa martabo aad u sarrayso oo iqatun habtun ayay taqriiban ama ka sarraysa ama la boos joogtaa can haabit ibnu asl bunani waa iqa can anas bn malikin radi allahu tacala an arda qala wuxu yihi sayd anas waa khaadimka nabigeena salى اllahu alayhi waali waslem lama goortii inqadat ay go'day ciddatu zaynab zaynab bint jaxsh xilligii ay cidilada go'day qaala rasul rasulka wuxuu yidhi sal slm lizayd zayd ibnu haabit zayd ibnu xaria cafwan zayd ibnu xaria oo khaadimka nabigeenahay sal l slm horaanna gabadhaas ay u wada joogeen ayaa wuxuu ku yidhi udkurhaa calaya udkurhaa u sheeg calaya aniga amaba udkurhaa calaya idon oo gabadhaas idon labada waa la dhihi karaa waana isku macno qaala zaydun wuxuu yidhi fanalaqtu kadibna waan tagay faqultu waxaan idhi yaa zaynabu zaynabay abshiri bishaarayso bishaaro ayaan ku wadaa arsalanii ilayka arsalanii waxay soo diray ilayka adiga rasul rasuulka al sal slm yadkuruk yadkuruki isaga oo ku dooni ama ku sheeg sheegi oo inaad ku guursada danayni faqaalat waxay tidhi maa ana aniga ma ahi bisaanicatin mid fasha shay-an waxna ogolaasho ama diidda mid samaysa ma ahi xataa astamira ilaa aan ka amar dalbo ama aan ka khiyaar weydiiyo rabbiga rabbigay oon rabbigay meesha wanaagsan inaad imariyo ilaa aan ka weydiisto faqaamat waxay u istaagtay ilaa masjidihaa masjidkeedii meesha ay ku tukanaysay ayay u istaagtay meeshii mawlaceedaheed ay u istaagtay wanasala qur'aanu qur-aanka ayaa soo degay markii istikaaray gashay qur-aanka ilahi baa soo dejiy subxaana wa tacaala oo waxay ahayd falama qaضىa zaydu minha waطran zawajnaakaha ayaa soo degtay fadakhala kadibna wuu soo galay nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam bigayri amrin isaga oonan iyada amar ka qaadanin ayuu xaaskiisa usoo hoyday nabigeena salى اllahu عalayhi waalihi wasalam maxalushaahidka marka waxaa weeyaan markii nabiga calayhi الsalaatu wasalaam dooritaankiisii loo keenay umuna zaynab binti jaxsh waxay tihi ilaahay baan subxaana wa tacaala istikaaro weydiisanaya inuu meesha khayrka ii yasiro ood igu toosiyey ayaan weydiisana marka imaamku wuxuu soo qaadanaya inay arrintaa mashruuc tahay ila nabiga calayhi salaat slam zamankiisa ay arrintaa dhacday ma nabigeennana muusan diidin calayhi salaat slam istikaaro ahaanna waa noo imaan doontaa oo adduun iyo aakhiraba adduun wix alla wix ku saabsan oo qofka in labada shay ood inaad eh, kala doorto u raba inuu midii khayrka badan inuu rabbi ku toosiyo inuu rabbi weydiistana axaadiis ama xadiid cad ayaa noo imaan doona insha allah tabaaraka wa tacaala midda kale in umuna zaynab lagu mahriyey min fowqi sabc sawaad laga soo mahrina ayadna waa laga qaadanaya waana noo imaan doona insha allah tabarak wa taala xadidkaas oo cad xadيث سدح كن لaba بqل iyo laba iyo kontonaad waa xadيث صحيixa qال الإمام النسي علي أخبرني أحمد بن يحيى الصوفي wa ثقة qال xدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين wa ثقة ثبت qال xدثنا عيسى بن طهمان wa صدوq أبو بكri weeyaane qال وxuu yihi سمعت waxaan ka maqlay أنس بن مالك رضي الله رضي الله تعالى عنه khاdم رسول الله صلى اه سلم يقول isagoo le كاanت waxay ahayd زayنب بنت جaxشhin gabadhaas saxaabiyadda oo hooyadeenna ah تfkharu mid u faanta calىa nisaaءi الnebiy nabigeenna calayhi الsalaaةu wasalaam haweenkiisa taquulu waxay dhihi jirtay ina allaha alla weyne caza wajalla ankaxanii wuxuu iga soo nikaaxiyey ood guurkayga ka soo xiray min asamaa'i cirka adinkana dhulka wa fiiha zaynab bintu jaxsh ayaa nasalat waxay ku soo degtay aayat اlxijaab aayatulxijaabkii ay ku soo degtay arooskeedii ayay ku degtay aayadda xijaabka oo in waxaa weeyaan eh, la xijaabto aayadda ahaydna oo weliba waidaa sa'altumuuhuna mataacan fas'aluuhunna min waraa'i xijaab marka ayaddaas markay soo degaysayna ayada gurigeeda iyo arooskeedii ayuu kusooay kusoo degtay ayaddaas marka qodobka koowaad oo ah in rabbigeen subxaana wa tacaala uu min fowqi sabci samaawaad ka soo mahariyey falamaa qadaa zaydun minha waطran zawajnaakaha amarkaas isaga ah waxaa laga yaaba qofki imaankiisa uusan iska isku yaro toosnayn amaba adduunyadan iyo biriqbiriqeeda iyo gaaladan awoodooda eh, maadiga ah iyo shubahaadka la tuura oo diinta dadka looga shakogelina iyo eh, geesinimada iimaanka oon xooganeyn iyo waxyaabahaas marka laisku dardaro waxaa laga yaaba qofka inuus yidhaahdo ama qalbigiisa ay kusoo dhacdo gabadha iyadoon mxuu ah la weydiin see <laughs> allihii abuuray iyada oonan jirin hal ataaca linsaan xiinu min adahri lam yakun shayan madkuuran ayaa u dooray oo ku karaamay khayru khalqi illaah marka karaamo bini aadan la gaarsiiyey bacda alambiyaa oo ka sarraysa miyaa taqaanaan in rabbi rabbuulciza tabaaraka watacaala uu qowlkiisa ku dhawaaqa falamaa qadaa goortuu ka gutay ka dhammaystay zaydun zayd ibnu xaarisa minha zaynaba binta jaxsh uu ka dhammaystay waطaran dhantuu ka lahaa oo toos u furay e zawajnaakaha adiga nabi maxamed ayaan kuu guurinay oon xaas kaaga dhignay oon ayada ku karaamaynay oo adigaan kugu karaamaynay inay xaas kuu noqoto rabbigaas markuu saa yidhaha marka wamaa kaana limuminin walaa muminati ida qada allahu warasuulu amran an yakuuna lahum alkhiyaratu min amrihim meel loo laabo ma laha sideedaba qofka haddii marba aad aragta aayad ama xadiid nabi sala allahu calayh waali wasalam waxay ka hadlaan qalbigaaga iyadoo yara udida haddii aad aragta qalbigaaga wuu xanuunsaday wuu bukaa marka wuxuu u baahan yah in la daweeyo oo tasliim ilaahay loo hogaansamo lagu daweeyo dikri alla lagu daweeyo isdhiibitaan lagu daweeya addoonnimada qiiritaan la qirto lagu daweeyo cadamada alla iyo alla weyninkiisa inaad muxuu ahaa dib u xasuusato iyo inaad waxba ahayn dawa waxaad u bahan yahi no kale ah ayaad u baahanayaan sideedaba yacnii qofka haddii marba alla uwa xukuma rasuulkiisana wax ay ka imaadaan adiga waa samicnaa waatacna meel kalood ku laabin lama arkaba meel kalood ku laabin lama arka oo maxaa yeelay aniga seenahay maba tihid adiga wax ma tihidba marka loo eega allah subxaana watacaala iyo awaamirtiisa iyo adiga abuurka lagu uumay marka loo eega iyo waxaad ahayd shali iyo waxaad noqon doonta waxba maba tihidba laa shay laa shay amaama allah laa shay amaama amri amarka alla markii ay noqoto adiga waxba ma tihidba qofka bini aadamka marka raxima allahu imra'an carafa qadra nafsihi qofka naftiisa garta waxay tahay ilaah u naxariisto bal adiga eh, muxuu ahaa bal ilinsaanu calaa nafsihi basiira is-eg inta maanta la kahsana oo sanka laga qabsana oo jirkaada ku jirta bal fiiri bal kow dhah oo labo dhah oo saddex dhah oo ka badi xadaarta afkan udog badan oo qiimaha badan oo wanaagga badan ah, waxaa laga yaabaa haddaadan lix saac oo weliba si qiimo badan oga cadiyeynin inaad muxuuaha meel soo istaagi karin oo dadka dhan ay ay sankaa wada qabsadaan waa afkii bal arka oo meelaha ugu sharafta badan bini aadamka ka mid ah meelo kale haba sheegi marka qofka bini aadamka sidiisaba awaluka bilowgaada muxuu ahaa waa biyo lakahana maxaana ka sii horray turaab gebagabadaadana waa bakti jiifatun qadira wa bayna janbayka cadara intaad joogtana gudahaada waxaa ku jira saxaro ayaad sidaa saxaraqaad ayaad marka qofkii bini aadamka sidiisaba noocaas ah oo saas uunkiisa u yahay oo noocaas ah inuu awaamirta alle ka santaago ood yidhaahda ilaahay muxuu ah subxaana wa tacala waxaan muxuu kala jooday uu yidhaahda waxaa weeyaan waxaa ka maqan raxima allahu imra'an carafa qadra nafsi naftiisa qofka muusan garanin marka ilaahay baa ku mahriyey oo u guuriyey ummuna zayna binti jaxsh oo karaamada ay sharafta gaarsiiyey fadlu min rabbihi tabaaraka wa waxyaabaha culimmada ay sheegeen waxaa ka mid ah nabigeena calayhi salaatu wasalaam hadduu qur-aanka inuu wax qariyo maba suuragalba maahan hadda dhici lahayd oo kolleyba dadka tuhmaan oo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam inuu wax qariyo qur-aanka waxyiga wax qariyo dad tuhma hadday geli lahayd waxaa lagu beenina afka looga dhufani arrin isaga dhib ku ah oo kashifaad ku ah oo sirtiisaa banaanka dhegaysa ay suurat alacaab ka warantay oo arrintan ku saabsan maxay tahay ayadda ayada wa tukhfii fii nafsika wa tukfii nafsika ma allaahu mubdih wa annaasa wallaahu axaqu an takhsha hadal ka culus oo nabigeena lagu dhahay sal alla alay slam oo sirtiisa banaanka lagu keenay ma yara marka amsik calayka zawjika wattaqi illaah amsik alayka mxua zaydow xaaskaada iska hayso oo xaaskaada ha furin isagana waa ka soo dhamaatay zayd abcan oo xaas ahaan waa ugu dhammaatay laakiin nabigeenna wuxuu leeyah war xaaskaa iska hayso wa tukfii fii nafsika naftaada waxaad ku qarinaysaa ma allaahu mubdih allah wuxuu bannaanka dhigi doono ood muujin doona oo gabadhaan nabigeena inuu guursada uu rabay maadaama zaydba waxaa ku qarsooneyd zaydba haddii ay ka dhammaatay gabadhaan cidda oo qof fiican iyo ka bixin zaydo wiilkiisa ahaa oo isagaa soo koriyey inkastoo asaga usan dhalin soo ma arkin hadda gebdhaha qiimaha badan marka ardaal uu ku ciyaaro wiil oo fura inta badan dadka akhyaarta waxay sameeyaan walaalkiis ay ku daraan maanaa waxaa weeyaan qof marka qariibkaa lagu dari gabadha waa leed kama baxays soo saas soomaalida ma sameeyaan qaarkood marka waa sidii oo kale marka nabigeenna al maadaama alayhi salaa slam maadaama zayd gabadhan ay dhaaftay oy calafkooda u kala dhammaaday waxaa ku soo dhacaysa marka ay bixin gabadha adig guursa isagana wuxuu ku leeyahay isagoo ka xishoona amaba qadarina qalbigiisa ilaalina ama hubsana inuusan rabin war xaaskaada hayso amsik calayka awji zawjak xaaskaada hayso wاtaqi اllaah allana ka baq watukfii fii nafsika ma allahu mubdih inta markay dhacday oo nabiga arintiisii iyo wii qalbiga uu jira bannaanka la keenay ayaa kadibna wixii dhanba wax wada daboola oo weligeed aanan dhicin ayaa dhacay maxay tahay falamaa qadaa zaydu minha waran zawajnaaka anagoo rabulcize adig kaa abuurnay nabina kaa dhignay ummadda nebi maxamedna inaad muxuu ahaa nabi u noqoto kuu doorannay khayru khalqilah kaa dhignay ayaa haddana waxaan maadaama lagu kashifay insaxa tacbiir oo hawshaadii aan bannaanka soo dhignay waxaan muxuu ahay kugu asturaynaa amaba kugu karaamaynaynaa in annaga aan kuu gurina zaynab oo cid naga daba hadli kartana ayna jirin cid haa mucaarad kartana ayna jirin falamaa qadaa zaydu minha waran zawajnaaka macnahaas kolley waxaa laga yaabaa waa macno laga fahmi karo macno laga fahmi karo wallahu aclam kayfa alistikaara see leeistikhaarada see loo samaynaya istikaara sidee loo samayni oo markii aad arrin dhamacdo arrinta ayada inaad ilaahay kala tashato ood ilaahay kii wanaagsan io door aad tirahdo see loo samayn xadii saddex kun laba boqol iyo saddex kontonaad waa xadii saxiixa qaala alimaam nasai alay sl abarna qutayb ibn saciid ibnu jamiil ibn ariif albaqrani wa tabt qaala xadaana ibna abiibna abi lmawaal alhashimi mawlahu wasuduq rubama akhطأ can muxamed ibn munkadir waiqaة faadil can jaabir bn cabdilahi radi allahu tacala canhuma qala wuxu uhi jaabir kaana wuxuu aday rasul rasulka al sal slm yucallimuna midna bar ayuu ahaa alistikhaaraa inaan istikaaro la imaadno fi lumuuri arrimaha kulliha dhammaanteed arrin kasta oon ku tallaabo qaadayna inaan ilaahay noo door meesha wanaagsan nagu toosi inaan dhahna ayaa nabigeenna fari jiray calayhi salaa slam kamaa yucalimuna yucallimuna suura min alqur'aan suuradda qur-aanka siduu noo bara ay weliba siiqada aan dhehayna oo istiqaarada ku samey nabigeena beri jire sala allahu calayhi waali wasalam yaquul wuxuu dhihi jir nabigeena alayh sala slam idaa hama hadduu damca uu doona axaduku midkiin bilamri arrin falyarkac ha dukada rakcatayn laba rakca ha dukada oo min hayri alfariidati farad aanan ahayn salaad subaxoo kale maya kuma gelaysa booska asaga waa inay sunno ahaato oo qasadkan aad muxua u tukato uma kadibna yaquul wuxuu dhihi markuu dhammeeyey kadib umadaas waxaa weyaan culimada waxay leeyihiin jamaahiira ahlicilmi amaba aqlabkoodaba waxay leeyihiin istikhaarada markaad assalaamu calaykum waraxmat ullahi tirahdo asalaamu calaykum raxmatullah laba ragca ka baxda kadib ayaa ducada istikhaarada ahrinaysa ee ma ahan ataxiyaad gudihiisa ma ahan saasay leeyihin jamaahiir ahlicilmi raxima allahu ljamiic uma kadib antaqulu waxaad leedahay allahuma allahu inii aniga astakhiruka waxaan kaa khayr miirid dalba markay shay isku jiraan oo bacaad iyo biyo ayaa isku jira soo ma waa la kala sooci waa la kala waxaa weeyaan shaygan u socota sharna waa ku jiri karaa khayrna waa ku jiri karaa laba khayr oo mid aad xoog badan yahay ood wanaagsan yahay aad m ah, sarreey aad hooseeya ayaa haakada marka khayrka ayaa lagu kala lagu kala miiri allahuma allahu inii aniga astakiiruka waxaan kaa eh, eh, khayr miiri dalbayaa bicilmika cilmigaada wa astaciinuka waxaan kaa kaalma dalbayaa biqudratika awooddaada wax walba awooddaad u leedahay wa asaluka waxaan ku weydiisanaa min fadlika fadliga alcadiimi ee weyn fadliga ilahay lama koobi kara khazaain اllahi mal'a fainaka adiga rabbiyow taqdiru wax kasta ayaad awoodaa walaa aqdiru aniga waba ma awoodo waaad adiga karsiisa waa gooni wa taclamu rabbiyow wax kasta ayaad ogsoon tahay walaa aclamu anigana waba ma ogsooni haddii lagu had derbigan maxaa ka dambeeya maxaad garan kartaa dushaada maxaa saaran hadda ma tiksiyaa saaran ma kaniicaa saaran ma kalaraa ku dhegan bal sheeg adig intaan aan fadhin hadda qof sheegi kara ma lagu jira dusheenna meel dheer maaha abadan wa taclamu walaa aclamu adig wax kastaad ogsoon tahay aniga lakin wax ma ogi wa anta adigana callaamu اlhuyuub ayb oo dhanna ilaahay kii aad u yaqaana ayaa tahay oo caalimku ah ogaal badane allahuma alhu haddii ay xaalada nooca tahy allahuma alhu in kunta haddii aad tahay waaba tahaye in kunta haddii aad tahay waaba tahaye tacallamu mid ogsoon anna haada اlmra arrinkan aan geli raba khayru lii inuu khayr yahay fii diini ania diintayda iyo wa macaashii noloshayda iyo wa caaqibatu amri amarkayga cirabtiisa hadduu khayr ii yahay aw amaba qaala wuxuu yidhi raawigii ii markuu nabiga ka warnay alay sl fii caajili amri amarkayga kiis degdeg ah oo adduunyada ah. ii waajili kiisa dambe hadduu khayr ii haddii aad ogsoon tahay waad ogsoon tahaye faqdirhu ii qadar aniga kow wayasirhu lii iina fududay waxaa weeyaan alla ayaad kala tashanaysaa arrinkan kadibna haddana waxaad ka dalbaysaa inuu kuu kala dooro kadibna waxaad ka dalbaysaa inuu rabbi subxaana watacaala ku yasiro ayaad ka dalbaysaa waa saddex martabo uma kadibna martabada afaraad baarik lii fiihi ilahu ii barakay tan koobaad ii kala door shayga sara ilaahayow igu toosi kow tan labaadna waxaa weeyaan ii qadar tan saddexaadna ii tan afaraadna ii barakay wain kunta haddii aad tahay waaba tahaya taclam mid og ana hada alamra arrinkan aan ku dhaqaaqi raba sharun shar lii inuu yahay aniga fii diini diintayda iyo wa noloshayda wa caaqibatu amri amarkayga ciribtiisa aw amaba qaala wuxuu yidhi nabigeena cala sla slam fii cajili amri amarkayga kiis deg iyo wa kiisa muxuu ahaa dambe fasrifu canii ilaahow iga leex shayga asaga dhan iga leexi wasrifnii canhu anna iga leexi waqduri waqdur ikarsili aniga alkhayra khayrka xayu kaana meel all meeshu jira khayrka meeshuu jira haddiiba aad har khayr igu sugnayn ood shar i yahay iga leex adna igana kale leex khayrka meeshuu jirana ilaahayow i qadar uma kadibna fasrifuu canii iga leexi wasrifnii canhu anna iga leexi isaga iga leex ana ana iga leex oo na kale leexi waqdur i qadar lii aniga alkhayra khayrka xayu kaana meel alla meeshuu jiro uma kadib markaad ii qadartana ardinii bihi ilaahayow raalli iga dhig oo inaan raalli ku noqdo oon ku raalli garoobo ilahay waafaje saas ayuu nabigeenna amar ku bixi calayhi salaa slaam qaala wuxuu yidhi wayusami xaajatahu dantiisa ayuu magacaabanaya kaba soo qaad waxaad rabtaa inaad u safarto gaarisa waxaa kaloo kugu jira inaad siyello u safarto labadiin oo isku dhow kilomitr aan aad uma kala fogaanfilaya labadiinoo ummad soomaaliyeed iyo dad umbaa degan ganacsi aad ugu socotaa tan waxaa laguu sheegay ganacsi fiican laftirkiisa kiina waxaa lagugu sheegay gaarisa wax kuu kala rajaxana ma haysid dadka markaad waraysatay mid walba u meeshaad haddii aad lacag intaa geliso intaasaad ka heli ala fulaan tan waa saas intaasaa lagu sheegay kadibna allaad ubandhig u bandhiganaysaa oo waxaad leedahay allaahumma in kunta waxaad ka bilaabay allaahuma inii astakhiruka bicilmika waastaciinuka biqudratika وأسألka min fضلka الcظيم faإنaka تqدر وlaa أqدر وتcلم وlaa أعلم inaka وأnta cلاam الغyوب اللaهuma in kunta تcلم أنa ذahاabي لgarisa mثaلا amaba lsylow khayr lii fي diiني ومacaaشhi وcaaqibaةi أmrي أو qاala fي cاaجiل أmrي وأجلhi fاqdurhu lii وysirhu lii ثuma baadi فيه وin kunta تcلم أنa الذahاab إilى garisa أو ilىa sylow شhر lii fي diiني ومacaaشhi وcaaqibaةa أmrي أو qاala fي cاaجiل أmrي وأجلhi فاصرفhu canii واصرفنii canه واqdur liya الkhayra xayu kaan uma ardinii bihi uma ardinii bihi sidaa weyaan uma yusami xaajata waxaa weyaan yusami xaajatahu meeshii hore amar markaad leedahay amarka booskiis waa la gelinayaa arrinka laftarkiisi ayaa la sheegi magaci aad sheegaysaan saasuu nabigeena saxaabada u beri jiray calayhi salaatu wasalaam imaamka marka muxuu soo qaatay istikhaarada muxuu soo qaatay ood u keenay meesha kitaabu nikaax wuxuu u keenay gabadha markaay nin issukaansadaan kii saaxda ayaan sheegaynaa midkaa gaabagaabeyda maaha oo guurka laga rabay oo ay ku qanacdo intay tallaaba qaadin ka hore waa inay ilaahay subxana watacala ta ilaahyow ninkii hebel ahaa ayaan guursan rabaa marka haddii guurkiis khayr ii yahay ii qadar oo ii yasir oo ii barakay haddii guurkiis shar u yahayna asaga dhan kale u leex iga leexi waxaa weeyaan khayrna meesha uu jira ii qadar ii inaan ku raalli noqdana saasuu leeyahy ninkii dumarkii saasay leeyihin marka waxaan kala jeedaa istikhaarada waxaa loo keenay marka guurka maadaama shay kula socona uu yahay kaa haraynin ilaa aad ka dhimata haaliban ama aad kala dhimataan waxaa weeyaan xitaa qiyaamana soconi qiyaamana uu soconi waladiina aamanuu aamanuu waاtabacathum duriyatahum biiimaanin alxaqna bihim duriyatahum reerkoodii iyo waxaa weye ilmahoodii iyo ila haleeshiina adila kaloo aad tiro badan oo kuso aroortay marka waxaa weeyaan wuxuu keenay qofka markuu guursana waa inuu istikaaro la imaado marka weligaa ha degdegin guur haddii ay noqoto istikaar la imow baabka sideed iyo labaatanaad inkaaxu ibni wiilka inuu guuriyo umma hooyadii ummahu hooyadiis ayuu baabkaanu baabyahay weli muuu noqon karaa wiilka hooyadiis culama lahi shaaficiyada maxay qabaan <laughs> baab ajaa'ib badan hayeeshe cabdel alcumuum masalada waa masalo khilaafi ah masaladan masalo khilaafiya waxaa noo imaan doonta cumar ibnu abi salama inuu hooyadii guriy xadiisku waa daciif laakiin waxay rajaxayaan muxaqiqiinta nin la yidhaahda nin la yidhaahda salama ibn abi salama oo asaga ka weynaa ga aad bu yaraa inuu guuriyey ayay rajaxayaan marka waxay leeyihiin laakiin wuxuu ku guuriyey ibn wiilnimo maaha wuxuu ku guuriyey qof qariib ahoo asaga uga dhow ma jirinba agga agga aabba xaggiisa xataa maxaa yeelay waxay leeyihiin abu salama abu salama eh, iyo waxaa weeyaan iyo iyo umu salama ilma adeeray ahayn ilma adeer ayay ahaayeen marka waa kuwa dhahan wiilka ma guurin karo abcan ilma adeeray ahaayeen wiilkaas marka salama ibn abi salama markii loo eego inaad hooyada inta xagga laiska dhiga qof ajnabi laga dhiga abu salama loo fiiriyo loo fiiriyo oo inay muxuuha iyada xagga iska joogto guur uusan dhex marin umusalama iyo abusalama uusan guur dhex marin ninka la yidhaahda salama ibnu abi salamana haweeneyka laga dhalay iyada maxaa maxaad u noqon lahay ya maay ilma adeerda yihiin canug marka ay ay ma waay u no eedda ay u noqon lahayd eedday u noqon lahayd soo ma eedday u noqon lahayd oo aabbihiis ay muxuu ilma adeer ay yihiin alىa dalia marka eh, ariib ugu dhow maadaama ajrin asaga ayaa aqrab weli ahaan laha guurin lahaa waaad ku guuri marka waay leeyihiin umu maadaama cid qariib ah oo cunugan kaga dhow ajrin ibninimo kuma guurin wuuu ku guuriyey eedanimo oo maadaama eedisa saas guuri saasay leeyihiin laakiin eh, culimada badankooda amaba qaybo fiican oo ka mid a waxay leeyihiin haddii wax kale la waayo wuu socodsiin kara lakin xadiidkan hadda ku arooray waad arki doontaan wuxuu yahay xadid saddex kun laba boqol iyo afar iyo konton waa xadid daciifa qaala alimaam nas akhbarna moxamed ibn ismaaciil ibn ibraahim ibn culaya ayaa dhalay weeyaan waa alasadi waa iqa qaala xadaثana yaziid ibn haaruun asulami waa mowlaahum wa iqaة mutqin can xamaad ibni slmta can haabit ibn aslam bunani qaala xadaثani ibn cumar cbdulahi bn cumar bn khaaab radi xadaثani ibn cumar ibn cumar bn abi slma waa maqbuul magaciisa moxamed ayaa la yihahdaa can abihi abihiis waa cumar bn abi slmة اmaqzumi waa صaxaabi yar radi اlahu ta an umi slmt hooyadii umslm wuxuu ka wariyey lamaa goortii inqadat ay go'day oy dhammaatay ciddatuhaa ciddadeedii bacaa ilayha abu bakrin ayaa u diray adeeg yakhطubuhaa calayhi isagoo uu dooni abu bakraa loo doonayaa falam tazawajhu ma ayna guursanin oy diidday waxay tihi maya dan lihi abu fabacaa ilayhi rasul rasulka all wuxuu usoo diray cumara cumar ayuu usoo diray ibn khaaab radia allahu ta anu arda yakhtubuha calayhi isaga oo nabiga u doonay calayhi salaat slaam nabiga ayuu marka in umu salama u guursada ayuu u doonayaa faqaalat waxay tihi ahbir rasu rasulka all waxaad u sheegtaa anii aniga imra'atun haweeney inaan ahay hayraa hayraa waa ti aan soo marayni hayraa inay saxta waa ti aan soo marayni aan sheegayni cafwan inii aniga imraatun haweenay ana hayraa ee aad uma sayr badan wa inii anna imraatun haweenay anahay musbiyatun ee caruurley ah ciyaal badana ii jooga tan saddexaadna walaysa axadun qofna ma jira oo min awliyaa'ii dadka aniga weliyaalkayga ama weligii noqon lahaa shaahiduun mid jooga walaysa axadu min wliyaai haahidan qof qoranta ma jiraa waaya wal ya shaahidun walaysa maan axadun qofo min awliyaai shaahidun mid jooga ma jiro oo weligeyga faataa rasuula rasuulka alla ayuu u tagay marka ninka la yidhah cumar fadakara lahu fadakara dalika lahu arrinkaas ayuu u sheegay faqaala wuxuu yidhi irjic ilayha u laaba faqul lah waxaad tidhahdaa amaa qowliki hadalkaagi atri inii aniga imra'atun haweenay ana hayra ee masayr badan fasaadcu اllah alla weyne ayaan ku tugay allaki adiga fayudhibu hayrataki masayrkaada alla wuu tagsiini o wa ama qowliki hadalkaagi atri inii aniga imraatun haweenayana musbiyatun ee waxaa weeyaan caruurley ah fasatukfayni sabyaanaki caruurtaada waa lagaa kaafini riwaayo kalena aniga ayaa aabahood ah oo waxaa weeyaan ilmihii korini wa ama qowliki hadalkaaga aad tidhi an laysa axadun qof oo min awliyaai shaahidun ma jooga aad tirine falaysa axadun qof ma ahanin oo min wliyaai falaysa ma ahanin axadun qof oo min awliyaaika weriyaalkaaga shaahidun mid jooga walaa qaa'ibun mid maqan oo yakrahu daalika inaa adiga aan ku guursado oo xasaad ii noqo diidaan ma jiro qof la yidhi nabi maxamedaa gabarkaa guursani calayhi salatu asalaam marka nabigu wuxuu yidhi qof maanta dhibsanaa in hadda aan adigu guursada oo adiga muxuu ahaa dadkii qaraabadaada ahay ama ha joogeena oo magaalada madiine ha joogeena ama ha ka maqnaadeena lama arka fa qaalat wiilkeeda waxay ku tihi yaa cumar cumarow qum istaag oo fazawij u guuri rasuula rasulka al sal slm u guuri oo igu mahri wa igu nikaax fazawajahu uu u guuriyey mukhtasarun xadiidku waa mukhtasar maxaad mukhtasarkiisa waxaa ka horreeyey oo xadiidku u gaaban yahay abu salma ayaa waxay ka maqli jirtay umuna umu salma kamaa cinda alimaam axmed fii musnadihi waxay ka maqli jirtay markuu aaskiisa markii xaaskiisa ay ahayd intuusan dhibanin ka hore isagoo ka sheekayna qofka haddii laga dhinto inuu yidhaahdo allaahuma ajirnii fii musiibati haadihi wakhlif lii khayra minha ina lilahi wa ina ilayh raajicuun ay ka horeyso ama cibaaraad noocaas u dhadhow ayay ka maqli jirtay kadibna markuu abuu salamo dhimanayey ayaa waxaa way ilahay wuxuu ka baryey inuu reerkiisa ilaahay subxaana wa tacaala qof wanaagsan ugu dabamaro ood ugu dambeeyo kadibna waa sakaraadkii markuu dhintay ayaa ducadii ay ku ducaysatay inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun allaahuma ajirnii fii musiibati fii musiibatii haadihi ayaan dhahay leed ama cibaaro saa u dhow kadibna wakhlif lii markaan joogana yaa ka mxuu ahaay ninka la yidha abu salama cid ka fiicanoo maanta iga dambaynaysa miyaa jirto markaas waan iska dhahay kut waan iska dhahay markaan iska dhahay ilaahay wuxuu qadaray subxaana wa tacaala inuu nebi moxamed calayhi الsalaatu wasalaam uu booskiisii iisoo geliyo marka qofka haddii musiibo ay ku dhacdo haba yaraatee aladiina idaa asaabathum musiibaة qaluu ina lilaahi waina ilayhi raajicuun ulaaئika calayhim salawaat min rabbihim waraxma waulaaئika hum اlmuhtaduun saas weeyaan marka ikhtisaarka igaabinta uu sheega taas weeyaan baabu inkaaxi rajuli qofka inuu u guuriya ibnatahu gabadhiisa asagiirata ee yarayd inay bannaan tahay ood meher ku xiro qof kale aad ugu xiro inay bannaan tahay ayuu baabkan u baabay xadis saddex kun laba boqol iyo konton iyo shanaad waa xadis saxiixa qaala alimamu nasi alai sl akhbarna isxaq ibn ibraahim qaala anbana abu mucaawiyata maxamed bn khaasim dariir qaala xaddaanaa hishaam bn curwa can abiihi curwa bn zubayr can caishata radi allahu ta ardaha ana rasul a sl sl tazawajaha wuu guursaday nabigeena oo nikaaxi ayaa dhacay wahiya iyadana bintu sittin lix jir ay tahay wabana biha wuuna dhistay nabigeena ala sl wahiya iyadana bintu tiscin sagaal sana ay jirto qaangaar ayay ahayd kaamil oo fuulah oo islaanna ah ayay ahayd radia allahu taala ardaha qofkii marka ay ku jirta nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam gabar lix jir uu guursaday iyo sagaal jir uu guursaday iyo waxaan leenahay mut bikaydika caradaada iyo xanaaqaada iyo dulligaada kugu jiro iyo khoobsiga qalbigaada ku jiro u dhimo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam koleyba qiimaha uu leeyahay iyo ilaahay meeshuu u doortay iyo de meel hadda laga hadli kara ma ahan marka qofka muminka qalbigiisana waxaa ku wareegaan waxay daliil u tahay iimaankiis inay xogaho waxun ay dhex wareegayaan ood u baahan in laga tirtiro hadduu mumin yahay haddii kale mumin ma ahaba xadii saddex kun laba boqol iyo lix iyo kontonaad waa xadii saxiixa qaala alimaamu nas abana moxamed ibnu nadr ibn musaawir almarwasi waa saduuq qaala xadaثana jacfar ibn sulaymaan aلdubaci waa saduuqun zaahidun kana yatashayac can hishaam ibni curwa can abihi can caiشhaةa radi aلlah ta anha qalat xayr bna caiشha tزawajanii rasul nabig al gursi sl slm lisabci siniin todoba jir wa dakhala calay wuu iisoo galay litisci siniin maxay ku kala duwan yihin sabcada iyo sitada waa isku mid sabcada iyo sitada waa isku mid kaba soo qaad oo bisha koobaad ee sana todobaad la bilaabo ma lix jir mise todoba jir lix jirna waa la dhihi karaa todoba jirna waa la dhihi kara waa intaas wax kale maaha kala baxoodii waa intaas weeyaan meel dheer hala aadina waayo xadiid saddex kun laba boqol iyo toddobiy kontonaad waa saxiixun bimaa qabri wamaa bacdahu xadiid ka horay kanka dambeeya ayuu saxiix ku noqonaya qaala qaala imam nasa alay abarna qtay ibn saciid qala xaddatana cabthar cabthar ibnu qaasim azubaydi weeyaan waa iqa can ibnu ariif alxaariثi waa iqatun faadil can abi isxaaq اsabiici waa iqat muktir caabid can abi cubayda abu cubayda ibn cabdillahi bn mascuud alhudali waa iqa qala wuxu yh abu cubayda qaalat caaishaةu waxay tiri um muminiin radia allahu ta adaha tazawajanii wuu ii guursaday rasul rasul ka sl sl btisi siniina sagaal sana wa saxibtu tiscan sagaal sana waan la noolaa nabigeena calayhi salaa slam yacni wuu i guursaday sagaal sana marka horena maxay ahayd lix u guursaday maxay kala yihiin waa aqalgalkitan intaa weeyaan mararka qaar axaadiista haddii qofku usan dhuuxin waxaa laga yaabaa inaad madaxiisa wareero xadii saddex kun laba boqol iyo siddeed iyo kontonaad waa xadiis saxiixa qala imam nas abarna moxamed ibn cala abu kalayb alhamdaniy wa iqatu xaafid wa axmed ibn xarb aلطa'i almawsili wa saduuq qala xadaثna abu mucaawiyaa maxamed khazin adariir maxamed ibn khazim adariir weeyaan can ilacmash sulaymaan ibn mihran alkahili alkufi can ibrahim ibn yaziid الnakhaci can aswad ibn yaziid الnakhaci can aisha ragga kulli waa taqaanaan waa asxaabtii aad waxaa weyaan muddo badan soo wada socoteen can caaishata radi lla anha caaisha tazawajaha wuu guursaday rasul rasul ka sal slm wahiya iyadana bintu tiscin sagaal jir iyadoo ah wa canha wuu ka dhintay nabigeena cala sl slam wa bintu amaani cashrata toban ista jir iyadoo nabigeena ka dhintay sal allahu alayh waali wasalam marka axaadiistaas waxaad u deliishaday imaamka gabadha iyadoo yar inuu aabbaheed uu guurin karo ayuu soo deliishaday waxyaabaha ay culimmada cillad kaga dhigayaan waxaa ka mid ah qof gabadha ah munaasab u ah oo u qalmo oo qiimo badan oo sharaf badan oo diin iyo adduunyadaba u dhowri oo dhaqan u dhowri oo dabeecad u dhowri qofki inuu hayaa laga yaaba oo qofkin uu diyaar yahay gabadhiina weli aynan xilligii la guursanaya ay wax ugu dhimanta kadibna uu ku qanciyo aabbihii uu qof ku qanciyo yara war gabadhoon kugu dari laakiin xilliga aqalgal ay gaarto ayaa aqalka aad la gelaysaa ood aqalkooda gelaysaan gabadhii marka laxjeclo uu ka qabo iyo jacayl uu qabo iyo meel sara iyo qof diinteeda adduunkeeda u dhowra inuu u helo ayaa laga yaaba aabihii inuu u dooro waa suuragal wax dhici kara wa marka masalada marka taswiij sagiira beryahan waxaa hadda taaganood maqlaysaan gabar aanan siddeed iyo toban sano gaarin yaan loo guurin sooma ma socoto oo hadda qawaaniinta ay dejinaan oo wadciga ah oo xataa dalalka islaamka qaarkood aa lagu darihaya aa lagu darihayaa ama lagu darayba waxyaabaha layaab kale waxaa ka mid ah. a adduunka qofka xataa wuxuu sheega u garan weynaa adiga marka afkumaad qabsani warxishood ma jira miya iskuulaadka reer galbeedka iyo cidda la halmaasha canuga markuu gaaro toddoba sana ama siddeed sana waxaa la barayaa galmadiyaa la bari weliba waa laisku duwi labadiiaa laisku duwi waxaa loo samaynaa saaxiib gabadhi haddii ay sagaal sano gaarto ay saaxiib yeelo weyda oo ka zinayso ay ka zinaysato ay kala zinaystaan waxaa weyaan qof mariid oo jiran camal ayaa ku dhici oo wax macruufa haddana waxayba keeneen in yacni ilmihii fasalada hoose in lagu qasbo oo ingiriisku waa dhaqan gelin ilahin ma aqaano coroonan miyaa ka celimis waa dhaqan geliyeen ma dhaqan geliyeen ah, coroonihia iyagoo <laughs> dhaqangelin raba hadda ahayd coronihi ayaanta ay bilaabaysa agteeda rabe inay qangeliyan coroniha malaha ah arbadi ku noqday alxamdu lilah ruba dararati naafica marka waxaan kala jeedaa yacnii gabar qaangaartay ila qaangaarka waa saddex shay oo ku imaanaya wuxuu ku imaanayaa in gabadhii ay xayd uu ku dhaca inta ugu yarood ugu dhacana culimada waxay yidhahdeen fuqahada waa taqaana litisci siniin soo ma maalinta sagaa sagaal sana ay gaarta qaara qaangaara oo naag weyna oo garaal lah oo diyaar ah in la guursado rabtaan muxuu ahaa guursanaysa tan labaadna waa buluuqu khamsa cashara in ay شhan iyo toban sano ay gaarto tan saddexaadna maxay ahayd waa nabtiga ya ixtiraamka axsanta ixtiraamka in waxaa weeyaan ay qofkii u biyaduuliyo wiilii gabr waxa yihiinba wiilasha marka iyaga sooma gelaayaan midaan oo xaydka sooma gelaayaan laakiin biyaduulintii iyo waxaa weeyaan شhan iyo toban gaaritaankii ayaa waxaa weeyaan yeeli waxaa kaloo ayadna ku jira imbaat ahacar a intima hoose ay soo baxaan waad garanaysaa bani quraydo berigii la edbiraaye ragga waa laga fiirinaya waad ogeydeen hoosaa laga fiirin jiray qofkii ay tima hoos ka soo baxaan khalaas qofkaas waxaa weeyaan waa qaangaare marka marka waxaa la yaab la war gabadhii oo qaangaartay oo sagaal jir ah lagu leeyahay oo toban jir ah oo toban iyo shan jir ah oo toban iyo todoba jir ah guurma lama ogola haye laakiin toban nin iyo toban mxuu ahay gabdhood ah, saas udhayaan ma fi mushkila waaas maay adinka bal af u bixiy meel un ku sheega meel un ku sheega ya sheekh ha axsanta waa ugu fiican waxaa way waa dhaqan gaala annaga dhaqan gaala waxaa dhahna uf dhaqan gaala annagana uf marna lakum diinukum waliya diin annaga waxaa weya diinteenna saxdaanaysanaynaa adinkana baailkiina iyo waxaan qashinka ohood wadaan ku dhegnaada marka soo fargelin nin baa wuxuu yidhi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam muxuu sagaalo guursaday jawaabtiis maxay noqoni nebi maxamed maxaad ka aaminsanta ad marka hore maxaad ka aaminsanta ma inaad nabi ilaaha yahay a waa ku dhacay ma ogsoon tahay waa ku dhacay yani labada kun taqriiban ay hadaan filaya cajalada waxaa laga duubay oo sheekh shibli uu ka mid ahaa oo meel uu ku sugnaada nimankii uladheerta suufiyada alla way dhah lasoo dila ragga uladheerta waxay dhaheen ninkaas ninka nabi maxamed taabtay la soo dilay dhaheen kuwo kale iskaba dhaaf marka maalintii ugu dambaysa magackiisa maalintaas ninkaas nin siirada akhriya oo ummadda dhan ay wax ka dhegaystaan u ahay maalinta nebi maxamed uu saa u taabtay calayhi salaa salaam maalintii khad ka dhacay khalaas weli arba maqla magaciisa weli labada kun kadib maqasha magaciisa khalaas lidaalika ilaahay fadligii subxaana wa tacala qof kasta oo nebi maxamed saa far u saaro dull dunya walaakhira addunya aakhiraba un duloobi marka ilahay naga tooba aqbala lidaalika culamada waxay yihahdaan nebi maxamed calayhi salaa slam qofka caya toobo male mis jamaahiir ahlicilm waxay qabaan in la dila ama ha tooba keeno ama tooba keen waa in la dilo maba laha tooba ay leeyihin intooda badan marka baabkan baab saalma nabi maxamed marka qofka iskugu dhawaada alayh slat slaam kaas waxaa weeyaan waa waa waa waa waa duloobay kaana ku dhacday masalada marka aan waday waxay ahayd xaajishada oo iga dhex gashay khayr alasi masale fiican ad sheegtay ninkii waxaad yidhi nebi maxamed muxuu sagaalna waad u guursaday alayh salat slam marka jawaabtu waxay noqotay war adiga mame maxamed waxaad ka aaminsanta waxaan ka aaminsanayn nin oo inkaaray ku dhacdayoo waxaa weeyaan aanan fiicnayno an kale oho dad ku been abuurtayo marka wuxuu yidhi maxa kaa kale dee hadduu xataa kun guursada haddii aadba ka aaminsantahay nin ma rumaysanta adi oo inaad nabi ilaaha yahay ood ilaahay soo diray ood waxaa weeyaan sidaas yahay oo ummadda aad inaad ka badbaadiya shirkiga iyo dulumaadka ma aaminsanta may ma aaminsani de maxaa kaa kale marka adi maaa kaa galay marka nin fasaadsan oo khariban oo soo kama aaminsanid sagaalaad sheeg haduu milyan gursada waba kaama gel iska marka sideedaba wixii adiga ku khuseeya haddii waxaan isku leenaha aniga adig isku diilmana waxaan ma naga dhexeeyaan ha waxaan ku qaldama iga qabo annaan kaa qabto laakiin banaanka had joogtaaye lakum diinukum waliya diin aniga nabigayga calayh salaa slaam iyo xaaska u guursaday iyo siduu u guursaday iyo tii yarayd iyo tii weyneed iyo baabkaas ha ilagelin haddii aad xadiidada soo gasho ood soo islaamta ood muslim noqoto markaasaan ka wada hadalno markaana aayaadka iyo xadiistii ku xukuma wamaa kaana limuminin walaa muminatin ida qada allahu warasuuluhu amra an yakuuna hum alkhiyaratu min amrihim abadan marka waa saas weyaan wadaada waxaad ka sheekey jir beri nin fasal taagan oo qolyahan reer galbeedka ah holand iyo meelad ma aqaan oo fasal taaganoo xuquuqda dumarka hala ilaaliyo war aan muxuu ah haakada muslimiinta xuquuqda dumarka ay ku ciyaaraan dumarka iyo ragga waa in la simo waa inaan la kalo hoos marinin wax walba kan kale wayaan lahoo daldalma ayuu markaa arday ardayda ka mid ah oo laakiin diinta ilahay wax ka fahamsan ayaa su-aal weydii markaasaa wuxuu ku yidhi su-aalan gacantuu taagay markaasuu ku dhahay ma calimad waa ninya ma calimad arrinkaas saas saas maxayt ma calim ma ahya ninkii ragga ahay wuxuu ku leeyahay ma calimad ninkii muxuu sameeyey marka ninkii taagnaayo xijyaha ay taagnaayeen oo waxaa weeyaan dumarka iyo ragga hala simo xuquuqdooda ayaan la kala hormarin oo kan kale weeyaan lahay ninku kusoo booday ardayga ya allahu ya nafsi iyo farac dila ayuu ku baxsaday feer iyo wuxuu la soo aaday baalkii markaasuu yidhi war adiga hadda sooma dumarkii ragga ha la simo magac xataa magac waad u quuri weydi annagana waxaad leedahay wax walba ha loo simo marka wuxuu yidhi warkaada warjira ma ahan meesh fabuhita aladii waxaa ka dhacday kafara marka mararka qaar gaalada waxaan ay wadaan waxay u baahanta tab yar bas in tab yar loo deg lidaalika qofka raba inuu ragga gaaladan tabtooda ogaado wadaadkan zaakir nayk ilaahay subxana wa taala xifdiye wax alla wax shubha ah oo islaamka ay ku soo arooriyaan soddon iyo lix shubha ka dhigi dhammaantood soddon iyo lix bes intiina waa arooriyey youtobiyada ay ku jiraan ka fiiriya kala socda weliba qofkii aanan ingilishka aqoonina af carabiya lagu tarjamay soddon iyo lix shubhawa sideedaba shubha kastana wuxuu keenay casharaad madfaac oo madaxa loogu dhufan iyo garun oo kulli dega iyo dambas ka wada dhigaysa marka hadda kaba soo qaad naag ama qof dumar ah oo gaal ah amaba oo gaal ah oo gaal u qabo amaba muslimad ah oo magac ahaan muslimka ah laakiin calmaaniyiin ay qabaan sida madaxweyneyaalka dalalka iyo kuwa lamidkaa ilaa aabbaheed waa lumay waxaa u dambeeyey mataqana hadda kii muxuu ahaa gaalkii weynaayo hadda baa laga qaaday madaxweynenimada maraykanka ii sheega trump xaaskiisa maxaa la dhihi jiray maba taqaanaa mayna ya ya milano may ahayd magace hebel hebelitran la dhihi jiray bydankan haddii waaas uu qabaanfilaya isle waa lihi hebla bydan tii hore oo hadda mar madaxweynemu istaagi jirtay waxaan usoo qaada maraykanka waxaa weeyaan oon u sheegi iyaga ayaa hadda caalamka taxadurka iyo ilbaxnimada iyo reer galbeedka qiyamkiisa iyaga caalamku sidaan sooma iyaga caalamku wadaan hillary clinton allah yaftax aleyk ayada caama hillary clinton aw abeed ma clinton abeed ah? waa kii qabay xitaa magaceedii magaca aabbaheeda waa loo qoori waay aw sinaanta lasheega marka ilahan ku ariy marka baabkan waxaa weeyaan trufatoriyaal war iminkan trufatoriyaal run awa marka waxba yaynoo beenguurin marka waxay u baahan tabtood in lala fahmo bas waxaan ay ilmaha iyo da'yarta iyo waxmagaradka iyo dadkan diinta aan aqoonin iyo waxaasay ay u degdeglaynaan marka dadkaas waa in manaaco iyo hadda soo iskama talaala baalka la yihado korona soo tal iskama talaale waxay u baahan yihin marka dadka muslimiinta da'yarta ah in la talaalo oo laga talaalo taqriibka in la reer galbeedeeyo oo diintoodii muxuu ahaa laga dhigo waxaan macno lahayn wax aan macno lahayna loo qiimeeyo marka baabkaas waa baab aad u cajaa'ib waxaadna geli marka intaas ayada ah nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam lix jir ayuu ku mehersaday ama toddoba jir ummuna caaisha wuxuu la aqalgalay sagaal jir iyadoo ah iyadoo qaangaar ah cid ka hadli kartana ma jirto abiis ku dhacda sidaa weyaan ciddii ka hadashana qiyamtiisa ood nagula muxuu ahaa ha keeno ciddii hadda ka hadasho bal qiyamtiisa iyo asaga sharafta aad sheega hana tuso hana tuso waaya xadiidka waxaan ka baxramayna baab baab cusubaan bilaabayna soddon sooma baabu inkaaxi rajuli ninka guurin uu guuriye imnatahu alkabiirat gabadhiisa weyneed ayuu baabkan u baab yahay waan soo marnay xadiidkaas aad umadul istaagi doona insha allah tabarak watacaala waa un ummuna uh, xafsa markii ay garoobowday guurinta loo guurinaya xadii saddex kun laba boqol iyo sagaaliy kontonaad waa xadii saxiixa qala imam nasnt abarna mxamed bn cbd lahi bn mubaarak almhrm wa iqa qala xadana yacquub ibrahim ibn sacd alqurashi iqaة faadil qala xadaana abi abis waa ibrahim uh, ibn sacd alqurashi wa wa iqaة xuja tukulima fiihi bilaa uh, xuja can saalix ibnu kaysaan weeyaan can ibn shahaab zuhri qala wuxu ibn shahaab akhbaranii salim ibn cabdillahi bn cumar baa ii warramay anahu salim ibn cabdillahi samica inuu ka maqla cabdillahi bn cumar ibn khaaab radi allahu tacala canhuma yuxadid isagoo ka warramay ana cumar ibn khaaab radi allahu taala arda sayid cumar qaala inuu yidhi yacni taayamatu xa garoobowday xafsatu binti cumar min xunays ibni xudaafata sahmi ay ka garoobowday wa kaana wuxuu ahaaday ninkaas min asxaabi rasulillah nabiga saxabadi sal slam fa tuwfiya bilmadiinati magaalada madiina ayaa lagu oofsaday qaala cumar wuxuu yidhi faataytu cumaan ayaanu imid ibnu cafaan radia allahu tacala canhu arda ayaanu imaaday facaradtu caleyh waxaan u bandhigay xabsata binti cumar ayaanu bandhigay qala wuxu yhi qultu waxaan idhi in shiita haddii aad doonta ankaxtuka xabsa ayaan kuu guurani qala wuxu yhi saandur fii amri ari waa ka soo fiirsani falabitu layaaliya habeena ayaan nagaaday uma laqiyani waa ila kulmay faqala wuxuu yidhi qad badaa lii waxaa ii muuqday ama ii daahiray alla atazawaj inaan guursan yowmi maalinkayga hada keena guur maan diyaaru maahi qaala cumar wuxuu yidhi falaqiita abubakr ayaan la kulmay sidiiq radi allahu taala anhu faqultu waxaan idhi in shiita haddii aad doonta zawajtaka xabsata bint cumar binta cumar ayaan kuu guurinaya fasamata abubakrin uu iska aamusay afkuu shib iska yiri afkuu xirtay falam yarjic ilaya hayan shay ima soo celinin jawaab ima siinin fakuntu waxaan ahaaday calayhi korkiisa awjada mid looga caro badan ya xaggayga calaa cumaan cumaan cumaan waa ugu carooday laakiin waxaa kasi ugu sii caro badnaa abubakr falabitu waxaan nagaada layaaliya habeena uma khaabaha rasul nabig ayaa soo doonay sal slm faankaxtuha iyahu aan u guuriyey falaqiyanii abubakr ayaa la kulmay faqala wuxuu lacallaka waxaad mudan tahay wajadta calay inaad carootay xiina goortii carabtu aan ku bandhig carabta ad ii bandhigta korkayga xabsata xabsa inaan guursada oo falaa marjic ilayk shay waxaan aan kuu soo jawaabin oon jawaabku siinin qaala cumar wuxuu yidhi qultu waxaan ihi nacam ha wuxuu yidhi fainahu shaniga lam yamnacni igama reebin an arjica ilayka inaan kuu soo celiyo shay-an jawaab iyo war aan ku siiyo diidmay ogolaasha fii ma caradta waxaad ii bandhigta calay korkayga ilaa anii aniga kuntu waxaan ahaa calimtu mid og oo ka warhayo ana rasul rasulka sal slm qad dakaraha inuu sheegay oo gabadhaas inuu rabo inuu sheegay walama kun ma ahayn liufshiya inaan faafiyo sira rasul rasulka sir sal slm walow tarakahaa rasuula nabiga alladuu ka tegi lahaa qabiltuhaa waan aqbali lahaa marka ninka weyn ninka inuu gabadhiisa weyn oo garoobka ah inuu guuriya inay bannaan tahay ayaa xadiidkaa laga qaadanaa weeyaan baabu istidaan bikri gabadha yar in laga idin weydiistay fii nafsiha guurkeeda iyo nafteeda markii loo guurina in idin laga helo ayuu baabkan u baabay xadis saddex kun labo boqol iyo lixdanaad waa xadiis saxiixa qala alimam nasa amt abarna qtay bn saciid qala xadana malik bn abd alhijra can cabdillahi bn lfadl alhashim waa iqatun eh, iqa weeyaan can naafic ibn jubayr ibn mucim waa iqatun fadil can ibn cabaas radi allahu taala anhu ana rasul rasulka sal sl qa rasulkan wuxuu yidhi alayimu garoobka iyo qofta guur soo martay axaqu ayada ayaa ku habboonaan badan binafsihaa nafteeda inay carabkeeda kaga dhawaaqda min weliyiha weligeeda maxay macnaheeda maxay tahay weligeeda intuu afkiisa toos iyada oo muxuu ahaa fasaxa laga helin isaga aad muxuu ahaa wangurina iska dhihi lahaa ayada ayaa hadday isla joogaan ayada inay ku dhawaaqda ayaa kaga habboon weyaan ee ayadaa kaliga isguurin karto weligeeda macnaheeda ma aha walbikru bikaaradana tusta'danu idin ayaa la weydiisaa fii nafsiha iyo fii taswiiji nafsiha nafteeda guurinteeda waidnuha idinkeedana sumaata waa inay iska aamusto xadيث dx kun laba boqol iyo ko iyo lixdanaad wa xadيث صaxiixa qala imam abarna mxamed maxmud bin haylan almarwsi wa iqa qala xadaثna abu dawud sulayman bn dawud aطyaalisi wa iqaة xaafiظ qalita fi axaadiiث qala xadaثna shucbaة waa imaamkii can malik ibn anas imam da hijra qala wuxu samictuhu waxaan ka maqlay minhu bacda mowti naafic naafic markuu dhintay kadib ayaan ka maqlay bisanatin hal sana walahu yowmaidin a ama aa ule aad qala wuxuu yidhi abarnii cbdullahi ibn fadl ayaa ii warramay can bn jubayr can ibni cabaasin ana nabiya nabigana sal slm yani imaam maalik wuxuu leeyahay waxaan ka maqlay markuu dhintay naafic kadib maalinta ayad ahna xalqad ayuu lahaa ibn cabaasa marka mxuu ahaa cabdullahi ibn fadl uu ka soo can naafic can eh, ibni cabaas ana nabiya nabigana sala allahu alayhi waaalihi waslm qaala nabigan wuxuu yidhi alayimu gabadha garoobka ah ayaa xaqu ku haboonaan badan binafsiha nafteeda min waliha weligeeda oo ayada inay sheegato halii guuriy inay tirado ayadaa ku xaqnimo badan walyatiimatu gabadha agoonta aho yarna tustamaru amar ayaa laga dalbaa ama idin ayaa laga dalbaa waidnuha idinkeedana sumaata waa inay iska amusto ilan waa xishooni xadii saddex kun laakiin baryahan foodleyda joogta ma xishoonaysaa tictok ya waxaan maandhood aad ula yaabay markii secondariga ay gabdhihii qaateen iyo wiilashii oo fonfoogii la dhameeyey ayaa tictok waxay soo geliyeen waxay yidhahdeen waa in kusoo gabdho yaryaro markii iskuulka markay dhammeeyanba waa in kusoo maqanahayay hadda haddaan kusoo biiraynaa tictok soo diyaar garooba saasay mu soo geli ayagoo tim ah waa iskuulkii dhexdiisa la socda ay iska duubayaan yacni waxay waqti iskuullada ama gaal ha noqdo ama iskuul islaan ha noqde haaliban xijaab iyo yacni si habdhaqan edab edabla iyo iscontrol iyo baabkaasa ka jira weli control ah ma taxta sayara wa laakiin maalinta gabadha ama wiilka uu secondarygii soo dhameeyo khalaas wuu oroobay timihii bug sirwaalkii waxaa weyaan tuba ma garateen jeegada xir ila iskuolka waa lagu xiraya ragka muruq xoogana meesha jooga kiis waala xataa inta arbaaxday dhangalaasi indhaha lagu dhufta ayaa laga xiri iskuulaadkeen hadda secondaryada halkan ku yaalla aadi w kuwan kuwa kale saasaa loo qabani saas saasaa loo qabani kuwa boodhinada qaasna saasaa loo qabani haddii saas lagu arka lagama hadlaayo maqas waxaa la haystaa maa sakiin qararara laga siini inta lagu bilaaba int bas bilahi tawfiq ama ku wada ama iska xiraday ku talla muxuu ku qasbanaana marka waa inuu xiro marka yacni kuwaas noocaasa marka maxshoonaanaad u malinaysaan anliigurin may dhahayaan ama sumaad mayaa ka imaanay nasal allah salaama alcaafiya meel adagaan marayna la socda waayahay baabu isticmaari اlabi aabbaha inuu ka amar qaato amaba ka idin qaato albikra gabadha gabadha bikaarada fii nafsiha nafteeda xadis saddex kun laba boqol iyo afar iyo lixdanaad waa adi soo xadiiskaa ma joogno xadiisaan ka boodni ma boodni maa sha allah waaya xadis saddex kun laba boqol iyo iyo laba iyo lixdanaad lixdan iyo saddex marayna أحمد بن سعيد الرباطي حديث صدح كن لaba بqل iyo laba iyo لحdanaad waa xadيث صحيiحa qال الإمام خبرنا أحمد بن سعيد الرباطي المروزي وثقة حافظ قال حدثني يعقوب بن إبراهيم الزوري القرشي وثقة فاضل قال حدثني أبي أبيس وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم القرشي الزهري ثقة حجة عن ابن إسحاق ابن إسحاق waa ninkii ad تaqaaneen oo waxaa weeyaan saaxiب السyرka ahaa waxaa weeyaan waa ثiقة so sidaa ma ya صدوq صدوq waa صدوq أحسنت نعم قال حدثني صالح بن كيسان المدني واثقة ثبت فقيه can cabdillahi bn fadl ahashimi iqa fadl ibn cabaas ibn rabiica annaafic ibn jubayr ibn mucim waa iqat faadil can ibni cabaas radi allahu ta anhuma ana rasul rasulka sl sl rsulkan wuxuu yidhi alayimu gabadha garoobka ah awlaa ayadaa ku haboon biamrihi amarkeeda inay tira halii guuriyo oo abeed ay ku tirada halii guuriyo waa kaas walyatiimatu gabadha agoontahoo yarna tustamaru waa laga idin weydiistaa ama waa la idin weydiini fii nafsiha nafteeda marka la guurin waa idnuha sumata waa inay iska amusto xadii saddex kun laba boqol iyo ma agoonnahay hataa laazina maya inay yar tahay xadii saddex kun laba boqol iyo saddex iyo lixdanaad waa xadii saxiixa qaala alimaam nasai axbarna moxamed raafic الqشhيري wa ثiqة cاabد qال xadثna cبدرزاq بن hmام سنعاn wa ثiqة xاaفظ qال xadثna mع بن rاشhid الأزدي wa ثiqة tbt can salim بن kaysaan can naafic ibn jubayr ibn mطcim ibn cabaas radi الله ta an النبي nabgen wxu ka wari sl slم qaal nabigan wuxuu yidhi laysa uma sugna lwaliyi ninka weliga maca hayibi amrun inuu qasbo maya walyatiimatu gabadha agoonta ahna ama yar tustamaru waa la idin weydiiyaa fasamtuhaa aamuskeedana iqraaruhaa waa qiritaan ee ogolaasha ogolaatay baabu istitmaari اlabi ama istimaari baabu isti'maari اlabi aabbaha inuu ka amar dalbo amaba ka idin dalbo albikra bikarada fii nafsiha nafteeda xadii saddex kun laba boqol iyo afar iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qala aimam nas abarna maxamed mansuur aljawaaz alkhuzaaci wa almaki wa iqa qaala xadaثana sufyaan ibnu cuyeyna can ziyaad ibnu saciid alkhuraasaani almaki iqat tabt can cabdillahi bn fadl ahashimi wa iqa can naafic jubayr bn cabaas radi a sl ana nebiy nabgena sal sl nabgen wuxuu yidhi ahayibu gabadha garoobka axaqu ayadaa ku xaqribam binafsiha nafteeda walbikru bikaradana yasta'miruhaa abuuha abeed ayaa amar ay idin ka qaadi wa idnuhaa idinkeedana sumata waa inay iska amusto istimaaru hayibi gabadha garoobka in laga amar dalbo fii nafsiha nafteeda guurinteeda xadidka saddex kun laba boqol iyo shan lixdanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaamuna sanad akuna yaxya bnu saciid yaxya ibnu durusti waay durusta alhashimi waa iqa qala xadaثana abu ismaaciil ibrahim ibn cabdimalik albصri saduuq fii xifdi shay qala xadaثana yaxya ibn abi kaiir albصri wa iqat tabt ana aba salamata ibn cabdiraxman xadada wuxuu warramay waa iqatu faqiih aba abu salama cabdiraxmaan can abi hurayrata radi allah ta an rasul rasulka sl qa rsulkan wuxuu yidhi laa tunkaxu ahayibu gabadha garoobka lama guuriya xataa tusta'dana ilaa laga idin weydiiyo ama la idin weydiiyo walaa tunkaxu lbikru bikaaradana lama nikaaxiyo xataa tusta'mara ilaa laga amar helo qaalu waxay ya rasul rasulka allow kayfa idnuha say u idmaysaa qal wuxuu idnuha an taskuta waa inay aamusto idnu lbikri gabadha bikaarada idinkeeda habkuu noqonaya axaadiista hore un bay isku dhadhow yihiin saddex kun laba boqol iyo lixdi lixdan xadiiska ah waa xadiis saxiixa qaala alimamu nas akhbarna isxaaq ibn mansuur wati qaala xaddaثani yaxya bn saciid الqaطaan waثiqatu tabt can jurayj waثiqatu tabtun yursil waydalis qaala samictu ibn abi muleyka cabdالlahi ibn cubayd ibn abi muleyka waثiqatu faqih min asxaabi adraka ثalaaثiin min asxaabi الnebi sal ll yuxadiu isagoo ka warramay can dakwaan abu camr almadani waa iqa can caaishata um muminiin radia allahu ta a nabi nabign u kor sl qa nabigana wuxuu yidhi istamiru nisaaa dumarka ka amar qaata oo idin weydiiya في abdaacihinna budcigooda iyo farjigooda markaad eh, qof ku daraysaan fasax ka qaato qiila waxaa la yidhi faina albikra gabadha bikaarada tasaxi waa xishoonaysaa oo wataskutu way qaal wuxuu yidhi huwa sukuudkaas iyo aamuuskaas idnuhaa waa idinkeeda saasuu nabigeen sal sl xadis saddex kun laba boqol iyo toddoba iyo lixdanaad waa xadiis saxiixa qala imam bn snt abarna moxamed bn abdillah ala sancaani wahiqa qala xaddaana khaalid waxa bn xarit alujaymi wahiqatun dabt qaala xaddaana hishaam hishaam waxaa weeyaan ibn abi cabdillaahi sambar adastawai wahiqatun habtun rumiya biاlqadr can yaxya bn abi kaiir qala xaddaanii abu salamة bn abdiraxman qala xaddaanii abu hurayrata ana rasuul la rasulka al sal slam qal rsulkan wuxuu yidhi laa tunkaxu layimu gabadha garoobka lama guuriyo xataa tustaamara ah, ilaa laga amar qaato oy ka aamusto walaa tunkaxu lama guuriyo albikru cafwan laa tunkaxu layimu gabadha garoobka lama lama guuriyo xataa tustaamara ilaa laga amar qaato oy halii guuriyo tidhaahdo walaa tunkaxu lbikru bikaada lama nikaaxi xataa tustadana ilaa laga idan weydiiyo qaal waxay leeyiin rasul rasulka allow kayfa idnuha idinkeeda waa sidee qaala wuxuu yidhi an taskut waa inay aamusto axaadiistaasoo axaadiistaan oo dhan waxaa weeyaan gabadha garoobka waa inay tidhahda halii guuriyo warcad waa gabadha yarna ma lagu guurina ama ninkaan kugu daro aaba ama haakada shib haddii ay tahda halla guuriy haday tira waaba kafa allahu iyo almumin qitaal haddii kaloo aamustana laakiin haddii ay oyso ama ay diida maya lama guurinayo weyaan waaya baabu hayibi gabadha garoobka ah yuzawijuha abuha aabbaheed uu guuriya wahiya iyadana kaarihatun ay nacayso soo halka ma xadيث saddex kun laba boqol iyo sideed iyo lixdanaad waa xadيث صحيح qال imam ن أخبرني هاrون بن عبد الله الحmاl wa ثiqة qال xadثna mعن بن عيسى الأشجعي wa mولاهma ثiqة tbt qال xadثna mالك بن أنس imam dar الهiجرة عن عبدالرحمن بن الqاsم cبدالرحمن بن الqاsم بن محamed بن abubكر صديq weyaan wa ثiqة جليل meesha xa in la geliya lakin imamka muusan gelin وأنbana محamed بن سلمة المrاdي wa ثiqة qال xadثna cبدالرحمن بن الqاsم الcتقي والmصري wa ثiqة عن mالك بن أنس بن عبد الهجرة قال حدثني عبد الرحمن بن القاسم عبد الرحمن ka iskaga kentirsamin kan dambe waa ibn محamed بن بكر oo u dambeeyo عن أبيه أبيس القاسم بن محمد waa ثiqة فقيه عن أبيهi عن عبدالرحمن ومجمع labada nin kan hore waxaa weeyaan cabdiرحمن ومجمع waxaa dhal la yihahda ibn يزيد بن جاryة الأنصاري مجمع waa صحاaبي kan kale oo waxaa weeyaan la yihahdo cabdiرحمaanna waa saxaabi xayaatada nabiga ayuu dhashay ibnu xibbaanna waxaa weeyaan taabiciinta kuwa iqaad ayuu ku daray ana khansa bintu khidaam gabadh la yidhahdo oo saxaabiyada radi allah tan ardaha ana abaha aabbaheed an khansa binti khidaam ana abaha aabbaheed zawajaha wuu u guuriyey wa hiya hayiban iyadoo garoob ah fakariha daalika arrinkaas ayay nacday faatad rasulah ba u timi sal slm faradda nikaaxa guurkeeda wuu celiyey xadiidka baabulbikri yuzawijuha abuuha wahiya kaariha gabarh bikaara ah oo aabbaheed u guuriya iyada oon ogolayn wixii ku soo rooyo baabkan baa daciifun shaad xadiidkan dambe waa daciif waana shaad waa saddex kun laba boqol iyo sagaal iyo lixdanaad akhbarnaa ziyaad ibnu ayuuba atuusi waa iqatun xaafid qaala xaddatana cali ibnu quraaba alfizaari waa saduuqun yudalis oo yatashayac qaala xaddatana kahmas ibnu اlxasan albasri waa iqa can cabdillaahi ibnu burayda ibnu xusayb waa iqa can caaishata um radia allahu ta anha fataatan gabar ayaa dakhalat caleyh u soo gashay qaalat waxay tidhi ina abi abahi zawajani wuu guuriyey wuxuu i guuriyeyda ibnu akhiihi in adeerkii ayuu i guuriyey liyarfaca inuu kor ugu qaado bi aniga quruxdayda iyo sharaftayda iyo qiimahayga khasiisatahu hoos liidanaantiisa mid caran iska oho liidan ayaad muxuoo ilmaadeer anahay ayaad waxaa weeyaan igu daray wa ana anigana kaarihatan aan naca oon ogolayn qaalat waxay tihi ijlisi fariisa xataa yaatiya nabiy nabiga ila kaga imaad ka imaada sal slm fa jaءa rasulah ymi sl slm faahbaratu way u sheegtay faarsala ilaa abihi abeed iyuu adeeg u diray fadacahu uu yeehayo fajacala amra amarkii iyo guurkii ayaa ilayha iyada ayuu yihi haye adeeg ku taalla ogolaashii diidmaba faqaalat waxay tii rasuulka allow qad ajastu waan ogolaaday maa sanaca bi abey wuxuu sameeyey wiilka adigu daray oo caranka ahay oo in adeerkay ah oo iska yeelay walaakiin warka lagu laabay aradtu waxaan doonay an aclama inaan ogaado alinisaai dumarka inay min alamri guurkooda shay waxay kula inaan ogaado maan rabay xadiid saddex kun laba boqol iyo toddobaatanaad una dambeya cashirka insha allahu tabaraka watacala caawa akhbarna camr ibn cali falas watiqat xaafid qala xadathana yaxn sayd alqataan watiqatun dabt qala xadathana moxamed ibnu camr wa saduqun lahu awham qaala xadathana abu salama abu salama ibn cabdiraxman watiqatun faqiih can abi hurayrata radi allah ta qala wuxu abu hurayra qaala rasul rasulka wuxu yiri sal slam tusta'maru alyatiimatu gabadha yar oo waa laga amar dalbaa fiiha nafsiha nafteeda wain sakatat haddii ay aamus fain sakatat haddii ay aamustana fa huwa aamuskaas ayaa idnuha idinkeeda wain abad haddii ay diidana falaa jawaaza jid iyo sabiil calayha korkeeda ma ahanin oo lama qasbi karo saasuu nabigeena leh sala allahu alayh waali wasalam hada wallahu aclam w sala allah waslm ala rasul mustafa